alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda laba boqol afartan iyo sideed aayaddan guud ahaan ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa nebigii inuu ku yidhi reer banu israa'iil nebi nebiyadoodii ka mida ah oo markii hore ay ka dalbadeen inuu boqor u yeelo boqorkii markii u cayimay oo u sheegay oo yidhi ilaahay baa kaa idinka dhigay boqor in allaha qad bacasa lakum taaluuta malika way ictiraadeen dabeed markaa ictiraadkiina waa uga jawaabay wax yaloo dee zaa'ifay ku ictiraadeen saxna ma ahayn in la ictiraado mar haddii la yidhi ilaahay baa idinka dhigay boqor oo nebigii u sheegay kaana calayhim marka alinqiyaadu tasliim inay u hoggaansamaan baa waajib ku ahayd laakiin waxay yidhaahdeen wa naxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacata min almaal annaga uga xaqnimo badan mulkiga yani marka xoolana lama siino nin maalqabeena ma aha nin maalqabeena ma aha markaasuu dabeedna nebigu wuxuu ku celiyey ina allaha istafaahu calaykum wazaadahu bastatan fi alcilmi waaljism allah baa idiin doortay yani marka boqorka yani idiin dooray inuu boqor idiin noqdo weliba cilmi iyo markaa awoodna ilaahay waa u kordhiyey ilaahayna mulkigiisa ciduu doonuu siiyaa an lama ictiraado wallahu yu'ti mulkahu man yashaa yacni afcaasha ilaahay waxay ku xidhantay bimashiiatihi doonistiisay ku xidhantay laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun allah lama weydiiyo wuxuu sameeyo maxaad u samaysay lama yidhaahdo laakiin khalqiga waxay sameeyaan waxa la weydiiyaa addoommada maxaa u samayseen yani lima facaltum wa kayfa facaltum khalqi waa la su'aalaya laakiin allah lama su'aalo lama ictiraado markaa nabigoodii wuxuu ku yidhi calaamadda mulkigiisa waxa weeye taabuutku inuu idin yimaado iyadoo ay ku sugan tahay sakiino xagga rabbi ka ahaatay iyo hadhaa waxyaalihii muuse iyo haaruun ay ka tageen oo ka hadhay ka mida iyadoo malaa'iga sidda u idin yimaado waa calaamad caddaynaysaa inuu ilaahay boqor idinka dhigay waxaa ku fillayd inay iqbalaan markaa amarka hadalka nebiga uu ku yidhi inay u hoggaansamaan oo raacaan bay ahayd laakiin inay sugaan inta aayad iyo markaa wax caddeeyo oo kale ay raacaan waxay ka mid tahay madaxadaygoodii bay ka mid tahay allah wuxuu yidhi wa qaala lahum nabiyuhum wa qaala lahum reer banu israa'iil wuxuu ku yidhi nebiyuhum nebigoodii waa nebigii laga soo warramay magaciisa laynooma sheegin oo laynoma cayimin lama talabuu minhu aayatan calaa mulkih markay ka dalbeen minhu nebiga ay ka dalbeen aayatan calaamada ay ka dalbeen ay ka dooneen calaa mulkihi yacni markaa ku tusinaysaa oo u calaamada mulkigiisa inuu ninkaasi markaa boqor isagu yahay oo melik yahay calama tusinaysaa markay ka dooneen oo ka dalbadeen oo yidhaahdeen bal aayad caddaynaysaa inuu boqor yahay oo ilaahay ka dhigay na tusi inna aayata mulkihi an ya'tiyakum ataabuut siyaqa aayadda kama cadda oo sariix kuma aha inay ka dalbadeen laakiin hadalkii hore inay ictiraadeen markan dambena uu ku yidhi inna aayata mulkihi an yaatiyakum ataabuut bay ahlucilmiga qaarkood ay ka fahmeen inay iyagu dalbadeen waana dhici kartaa inay dalbadeen waana dhici kartaa inay markaa aamuseen oo dee si markaa waxa ay dareemayaan uga tagaan iyo ictiraadka markaysaga xaganaya uga tago oo markaa dabeedna sidan ku yidhina waa aqbali kartaa inna aayata mulkihi yacni mulkigiisa bimacnaa boqortooyada hanashada uu hananayo uu boqor yahay calaamadda ku tusinaysa an yaatiyakum ataabuut inuu idin yimaado weeye sanduuqu idin yimaado waa sanduuq loox ka samaysan asunduuqu sanduuqu idin yimaado wa kaana fiihi suwaru alambiyaa waxaana sanduuqa ku sugnaa sawiradii nebiyada ayaa ku sugnaa anzalahu allahu calaa aadama allah wuxuu ku soo dejiyey sanduuqaas calaa aadama aadam buu ku soo dejiyey wastamara ilayhim yacni markaa waana ku daayamay ilaa iyaga uu soo gaadhayo ayuu jiray markaa sanduuqaasi faqalabathum alcamaaliqatu calayh waxaa ka qaalib noqday nimankii markaa waaweynaa ee markaa waxaweye gaalada ahaa ee camaaliqada ahaa ayaa markaa ka qaalib noqday calayhi ay cala taabuut taabuutka kaga qaalib noqday oo dabeedna markaa nimankaasaa farahooda ka saar oo qaatay markay kaga qaalib noqdeenoo wa akhaduuhu waana ka qaateen wa kaanuu yastaftixuuna bihi calaa caduwihim wa kaanuu waxay ahaan jireen yastaftixuuna bihi qaar nasri ilaahay kaga barya sanduuqa calaa caduwihim cadowgooda inuu uga hiiliyo uga gargaaro qaar ilaahay ku weydiistay ahaan jireen wa yuqadimuunahu qaar hormariyay ahaan jireen taabuutkaas cala alqitaali dagaalka marka waxaweye xaggiisa u hormariya oo hortooda dhiga markay dagaalamayaan wayaskunuuna ilayhi ku xasila tafaasiisha noocaasee uu sheegaayo oo tilmaamaayo inay istiftaax ku samayn jireen istiftaax bihi yastaftixuuna bihi calaa caduwihim wax daliila uma hayno shareecadeennana markaa kuma sugna in waxa weeye markaa wax lagu weydiisto bal waxaanan ku sugnayn yacnii nebiyada iyo saalixiinta daatadooda iyo xaqooda iyo jaahooda in lagu tawasulo ayaan deliil lahayn aayadda aynu soo marro suuradda markaa waxa weeye suuratu albaqara awalkeeda yacni markaa qaybta hore aynu ku soo marray allah uu yidhi walama jaa'ahum kitaabun min cindi illaahi musaddiqun limaa macahum wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu halkaa lafteeda waa kaga hadallay tafsiirka marka jalaalaynku ku fasirayna waxaynu tilmaannay inuu marka aanu sax ahayn oo nebiga xaqiisa inay ku tawasuli jireen ayuu halkaa ku soo sheegay jalaaldiin asuyuuti ta noocaasina waa mid markaa khalata oo aan sax ahayn asarka saa lagu soo wariyeyna ma asixin oo dacfigiisu waa daran yahay waa daciifun jiddan waana caddaynay markaysaga dacfigiisu inuu daran yahay yacni qisada ku soo aroortay ee markaa sanad ahaan lagu soo wariyey waxaana jirta xadiis saabita oo culammada qaarkood ay ku weeyeen ama saxiixiyeen oo ku soo arooray mawdicaas oo inaan tawasul nebiga xaqiisa lagu tawasulayey aynay ahayne yacnii yastaftixuuna cala aladiina kafaruu inay ahayd inay odhan jireen markay carabtu dhibaateeyaan inay odhan jireen ilaahay ilaahayow nebigii aad ballan qaaday inaad aakhiru zamaanka soo saari doonto noo soo saar si aannu u rumayno u raacno oo deedna nimankan aannu u xasuuqno u layno marka allah waxay ka baryi jireen allah nebigaa inuu soo saaro dabeedna nebiga ay raacaan oo dabeedna markaa ay nimankan laayaan qisada marka kale ee sheegaysa inay markaa odhan jireen ilaah waxaan kuu weydiisanaa bixaqi nebiy nebiga xaqiisa aada soo saari doonto ayaan kugu weydiisanaynaa inaad noo gargaarto oo dabeedna khadafaan ay ka guulaysteenna wax taarikhda lagu hayo ma aha meel banu israa'iil ama yuhuudi ay kaga guulaysatay carab qabla alislaam taarikhda laguma soo naqlinoo mid lagu hayo ma aha waxay ahaayeen qaar magan iska ah oo iyagu carabta la kala safan bay ahaayeen ee gaar aan isu bixin bay ahaayeen waynaga soo aragnay inay marka waxaweeyaan yacni aws iyo khasraj inay xulafo la kala ahaayeen oo qaybina ay xulafo la ahayd aws yacni qolana ay ah, xulafo la ahayd eh, yacni khasraj markay aws iyo khasraj islaayaanna iyaguna inay islayn jireen labada saf ay soo kala geli jireen marka niman gaarkooda isu taago gaarkooda isu bixiyo oo madax bannaan oo yacni carab ay dagaalamaan oo reer banu israiil iyo carab ay u dagaalamaan wax dhici jirayba ma ahayn markaa sidaas aawadeed istiftaaxa halkaana loogama jeedin tawasul ay ku tawasulayaan yacni xaqa nebiga iyo jaaha nebiga halkanna sanduuqa inay ku tawasulayaan deliil looma hayo marka waxa weeye yacni waxyaalaha tafaasiisha caynkaasi waa waxaan sugnayn wakada suwarul ambiya baa ku sugnaa oo sawiradii nebiyada oo allah sawiray ayaa ku wada jiray taabuutkaas lafteedu waxay u baahan tahay deliil bay u baahan tahay haddii daliil loo helo waa la aqbalayaa haddii daliil loo helo waa la aqbalayaa wa ilaa haddaan daliil loo helin yani markaa lama qaadanayo mid la aqbalayo marka waxa ma aha calaa kulli xaal yani wax daliil oo arrinkaa ku soo arooray oo loo sheegayna maynaan arag saas aawadeed waxaynu markaa waa ka tawaqufaynaa yani oo ma odhanayno yani suwarulambiyaa ayaa markaysaga ku jiray ilaa naqli saxiixa oo macsuumka laga hayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga hayo oo arrinkaa ku soo arooray baqaayaad muuse iyo haaruun ka hadhayna inay ku jireen baa laynoo sheegay yacni malaa'igi inay sidana waa laynoo tilmaamay taabuudkana ay ahaayeen miday kolleyba yaqaaneen marka baqaayaadka yacni labadaa nebi ka hadhayna yacni aahaar ka hadhay waa ku sugnay sakiino xagga rabbi ka ahaatayna waa ku sugnayd kayfka ay sakiinadaasi ahaydna midaynu markaa garanayna ma aha in la yidhahdo wax wejigiisu caynkan oo kale yahay ama weji caynkaasa leh oo sidan yani tafaasiisha ay qaar sheegayaan waxyaalaha noocaasa waxay u baahan tahay daliil bay u baahantah waayahay wayaskunuuna ileyhi waa ku xasilayeen sakiinadu aayad ay ku sugan tahay kamaa qaala tacaala fiihi sakiinatun waxaa ku sugan xasilooni baa ku sugan tuma'niinatun liquluubikum qalbiyadiinnu waxay ku xasilayaan baa ku sugan oo min rabbikum xagga rabbigin ka ahaatay wa baqiyatun hadhaa baa ku sugan hadhaagaasoo mimaa taraka ka mida waxay ka tageen min aladii tarakahu yacnii wixii ay ka tageen ka mida aalu muusa wa aalu haaruun muuse iyo haaruun ay ka tageen oo aalu muusa loo jeedo muusa nafsu aalu haaruunna loo jeedo yacni haaruun nafsu culamada markaa qaarkood waxay yidhaahdeen waa masiida litawkiid ayaa aalka markaa loogu daray ama nafahooda ayaa loo jeedaa oo laga tilmaamaya ay tarakaahu muuse iyo haaruun waxay ka tageen humaa tarakaahu humaa labadoodu ay ka tageen humaadu waxay u noqonaysaa muuse iyo haaruun wa hiya nacla muusa wa casaahu wa cimaamatu haaruuna wa qafiizun min almanni tafsiil buu sii galay sheikhu uu sheegaayo hadhaagaasi waxa uu ahaa wa hiya baqiyadaasi nacla muusa waa labadii kaboodee muuse wa casaahu iyo ushii muuse wa cimaamatu haaruuna iyo haaruun cimaamadiisii wa qafiizun min almanni iyo galaan weyn oo min almanni mannigii ka mida galaan weyn oo buuxa qafiisku waxa weeye waa aalad wax lagu beego oo sida saaca iyo galaankoo kale ah laakiin markaa waxa weeye weyn taqdiirkiisuna waa kala waaweyn yahay oo wuxuu ku kala duwan yahay biikhtilaafi ilbuldaan beledada qaarkood qafiiska ah ku sugnaan jiray wuxuu ahaan jiray mid labiyo toban saac qaada qaarna wuxuu ahaan jiray mid qaada yacni markaa siddeed saac iyo meelaha qaada hadduu labiyo toban saac qaado waxay markaa noqonaysaa dhowr iyo labaatan kiilo inuu markaysaga galaankaasi qaadayo waa galaan weyn haddii la yidhaahdo sideed ayuu ahaa yani markaa lafteeda waxay noqonaysaa duuna daalik yani markaana dhowr iyo toban marka kiilo inuu qaadayo ay noqonaysaa calaa kulli xaal waa beeg weyn oo markaysaa sidii galaan oo kale ah laakiin kamiyo badan qaadaya taqdiirkiisuna wuxuu ku kala duwan yahay yakhtalifu biikhtilaafi lbuldaan wa qafiizun iyo beeg marka galaan weyn ah sidii galaan oo kale ama sidii saac oo kale ah oo min almanni manni ah manigii cirka looga soo daadin jiray ayaa markaysaga markaa ka buuxa galaankaa weyn ka buuxa alladii mannigaasoo kaasoo manniga ahoo kaana yanzilu calayhim korkooda ku soo degi jiray wa rudaadun iyo jajab min alalwaaxi yacni looxyadii ka mida alwaaxdii muuse yacni markaa jajab ka mida calaa kulli xaal waxaynagu filan inaynu ku joogno ilaa naqli saxiixa aynu helo yacni hadhaa ashyaa baqaayaada ah oo ka hadhay nebi muuse iyo nebi haaruun waxyaalaha mubhamaadka ah ee la duuduubay aan la caddaynin oo la fasirin haddii daliil caddaynaya la helo oo tafsiilinaya waa la aqbalaa waa la qaataa haddii daliil tafsiilinaya aan la haynin waa lagu gaabsadaa inta naska ku soo aroortay mawdicu lcibrana waa intaa naska ku timi weeye ama intaanay dhammaanteed ha ku sugnaato ama wax ka mida ah ha ku sugnaadaan ama hadhaa kale ha ku sugnaadee ashyaa ka hadhay nebi muuse iyo nebi haaruunna waa ku sugnaayeen taxmiluhu lmalaa'ika xaal taabuudka ay siddo malaa'igtu ay siddo xaalu min faacili yaatiyakum waxay xaal ka tahay faacilka yaatiyakum bay yani markaa ka tahay xaal faacilkaasina waa attaabuutu weeye marka caamilulxaal waa yaatii weeye saaxibulxaalna waa attaabuutu weeye inna fii dalika la aayatan lakum inna fii dalika madkuurka la soo sheegay waxaa ku sugnaaday la calaamad baa ku sugnaatay lakum idinka idinku sugnaatay oo labadaba istiqraarka lagu tacalluqsiiyo siiyo fii daalika iyo lakum ama aayaddaasoo kaa'inatan lakum oo kaa'inatan oo sifaa lagu tacalluqsiiyo idinka idiin sugnaatay calaa mulkii yacnii mulkigiisa calaamad idinku ahaatay oo idinku sugnaatay inuu markaa waxa isagu boqor yahay in kuntum mu'miniin haddaa mu'miniin tihiin yacni markaa aqbala u hoggaansamay faxamalathu almalaa'ikatu bayna alsamaa'i walard faxamalathu waxa qaaday almalaa'ikatu malaa'igtii ayaa qaaday taabuudkii bayna alsamaa'i waalardi cirkiiyo dhulka dhexdiisaay qaadeen marka iyagu malaa'igtii arki maayaane waxay arkayaan taabuutkiioo hawadaa soconaya wax sidana aynay arkayn wa hum yanduruuna ilayh waxay malaa'igtu qaaday walxaal hum iyagu yanduruuna ilayhi ay eegayaan oo arkayaan xataa wadacathu ilaa ay dhigtay malaa'igtii cinda taaluuta taaluut agtiisa ay dhigtay dadkii kaleo dhan intay la soo dhaaftay ayaa taaluut agtiisa ay dhigtay fa aqaruu bimulkih markaasay waxay qireen mulkigiisa inuu boqor yahay wa tasaaracuu ila aljihaad waxaynay u kala dheereeyeen oo u kala baratameen jihaadkii fakhtaara min shubbaanihim sabciina alfa wuxuu ka doortay min shubbaanihim dhallinyaradoodii wuxuu ka doortay sabciina alfa toddobaatan kun buu ka doortay nusakha qaar waxay qorayaan min shabaabihim marka min shubbaanihim iyo min shabaabihim waa bimacnan nusakhaa qaarba mid qoraya laakiin waa isku macna allah waxau yidhi falama fasla taaluutu biljunuudi qaala ina allaha mubtaliikum binahar falamaa fasala markuu baxay taaluutu taaluut baxay biljunuudi ciidamadii la baxay qaala waxau ihi taaluut ina allaha mubtaliikum binahar ina allaha allah mubtaliikum waa idin imtixaanayaa binaharin wuxuu idinku imtixaanayaa webi buu idinku imtixaanayo ama durdur faman shariba minhu ku kastoo ka cabbaa webigaa falaysa minnii aniga igama mid aha bimacnaa atbaacdayda iyo dadka i raacaya kama mid aha waman lam yatcamhu kii aan dhadhamin fa innahu minnii anigu iga mid yahay yacni atbaacdaydu ka mid yahay ilaa man iqtarafa gurfatan biyadih ilaa man ikhtarafa mid darsada mooyaane gurfatan yacni markaa shay gacanta la darsado ama gacan darsi biyadihi gacantiisa markaa darsada mooyaane hal mar darsada karfatan iyo gurfatan labadaba waa la akhriyay fasharibuu minhu fa sharibuu way cabbeen minhu webigii ayay ka cabbeen ilaa qaliilan minhum in yar oo ka mida mooyaane intoodii kale biyaha ma dayn karre yidhaahdeen waxa waa ka cabbeen biyihii oo aad bay u cabbeen falammaa jaawazahu markuu webigii ka tallaabay taaluut huwa isagu uu ka tallaabay waladiina kuwiina ay ka tallaabeen aamanuu rumeeyey macahu la jirkiisa xaalay yihiin waladiina iyo kuwii ay ka tallaabeen aamanu rumeeyey macahu isaga la jirkiisa ay ka tallaabeen ama macahu isaga la jirkiisa rumeeyey qaaluu waxay yidhaahdeen wejiga horaa fiican macahu isaga la jirkiisa ay ka tallaabeen qaaluu waxay yidhaahdeen laa taaqata lana alyowma bijaaluuta wa junuudihi kuwa sidan odhanayaa waxa weeye waa kuwii biyaha cabbay weeye ee ka herqaday biyaha ka dhergay waxay yidhaahdeen laa taaqata lana alyawma maanta wax awooda iyo karaan inooguma sugnaan bijaaluuta ninka jaaluut la yidhaahdee gaalkaa wa junuudihi iyo ciidamadiisi jaaluut waa gaalkii ciidanka gaalada ah haystay bijaaluuta ninka jaaluut la yidhaahdee gaalka ah wa junuudihi iyo ciidamadiisa wax awooda oo aanu ugu beegtoonno oo kula dagaalanno ma karno oo ma haysanno lama dagaalami karno qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen yadunnuuna yaqiinsanaa dannigan hadda loogama jeedo male lagama tilmaamaayo ha ku qaldamay waxaa loo jeedaa yaqiin waayo kulanka allah lala kulmaayo mu'miniintu waa inay yaqiiniyaan cidda yaqiinin weyde ka shakidaa dee muuminba maaha waa gaal hadduu bacsiga qofku aanu markaa yaqiinsanayn oo si yaqiina aanu u rumaysnayn dee milladaba soo geli maayo waa ka baxayaa danniguna marar buu u soo arooraa bimacna alyaqiin marka hadda waxaa loo jeeda yaqiin baa loo jeedaa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen yadunnuuna yaqiinsanaayo sida hubaashaa u garanaayey oo u yaqiinsanaa oo u rumaysnaa annahum mulaaqu llah inay allah la kulmayaan kuwii sidaa yaqiinsanaa kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kaiiratan biidn illaah kam min fi'atin yacni markaa in badan oo koox ah kamtu waa khabariyu waa bimacnaa kaiirun kam min fi'atin in badan oo min fi'atin koox ah fi'adaasoo qaliilatin yar ghalabat waxay ka qaalib noqoto ka gacan sarraysay ama ka raysay fi'atan kaiiratan biidni illaah koox fara badan bay ka guulaysatay oo ka qaalib noqotay ama ka raysay biidni illaahi ilaahay idankiisiiyo oggolaanshihiisa ay kaga guulaysato o kaga qaalib noqotay wallaahu allah maca asaabiriin kuwa sabraaya la jirkoodu ahaaday oo iyagu u gargaarayaa walammaa barasuu lijaaluuta wa junuudih walammaa barasuu markay u soo banbaxeen lijaaluuta wa junuudihi jaaluut iyo ciidamadiisii markay u soo banbaxeen inay la dagaalamaan qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintii taaluut hoggaaminayey rabbanaa rabbigayow afriq calaynaa nagu afrog nagu shub calaynaa korkayaga sabran sabir nagu shub afrogu waxa weeye waa way soomaaliyeeyeen afriq afrog kaynkii baa laga dhigay ga mugti rabbanaa rabbigayow afriq nagu afrog bimacnaa nagu shub calaynaa korkayaga sabran sabir nagu shub wa habbit aqdaamana wa thabbit ilaahay ow sug aqdaamanaa gommadaha yagana ilaahw sugoo addimada yadana sug waansurnaa ilaahay oo noo gargaaroo noo hiili cala alqawmi alkaafiriin duulka gaaladaa ah ilaahw nooga gargaaroo nooga hiili oo qaar ka guulaysta naga yeel fahazamuuhum biidni illaah fahazamuuhum way jebiyeen yacnii taaluut iyo mu'miniintii la socotay waxay jebiyeen gaaladii uu jaaluut hoggaaminayey ee ciidamadoodu faraha badnaayeen bay jebiyeen biidni illaah ilaahay idankiisa iyo qadarkiisa ku jebiyeen wa qatala daawuudu jaaluud wa qatala waa dilay daawuudu daawuud ayaa dilay jaaluuta jaaluut ayuu dilay ciidanka waxaa la socday nebi daawuud oo markaa aan nebi ahayn da'diisuna marka ay yar tahay ciidanka taaluut hogaamin ayuu ka mid ahaa laakiin markaa inan yar buu ahaa oo da'diisu aanu weynayn markaa ninkii jaaluutee weynaaye gaalka ahaayee ciidanka gaalada hoggaaminaya ee dad fara badani ka baqaayeen daawuud baa dilay wa aataahu allaahu almulka walxikma wa aataahu allaahu allah waxa uu siiyey daawuud almulka mulki ayuu siiyey waalxikmata xikmadoo nebinimana waa siiyey marka waxaa loo kulmiyey mulki iyo nebinima loo kulmiyey wa callamahu mima yashaa wa callamahu allah waa baray daawuud mima yashaa wuxuu doonaayo inuu baro ayuu allah baray yacni cilmi badan buu baray walowlaa dafcu allahi annaasa bacdahum bibacdin lafasadat alard walowlaa dafcu llaahi difaaca allah ku daafacayo haddaanu ahaan lahayn annaasa dadka uu ku daafacayo ka bedelo bacdahum annaasa ka beddelo bacdahum dadka qaar ka mida uu ku daafacayo bibacdin qaar kale oo dadkii ka mida uu ku daafacayo haddaynay ahaan lahayn mawjuudun mid jirta haddaynay ahaan lahayn lafasadat alardu arlada ayaa kharribmi lahayd oo fasahaadi lahayd laakiin allah markaa dadka qaarkood ayuu qaarka kale ku daafacayaa oo mu'miniintii buu ku difaacayaa gaaladii ka horgeynayaa oo ku kibir jabinayaa oo sharkoodii ku baajinaya oo ku celinaya laakiin taasi haddaynay jiri lahayn oo yacni yaga aan laga horgeyn lahayn dad kale oo ahluliimaanah aan gaalada lagu difaaci lahayn gaaladaa cantari lahaa oo kibri lahaa oo siday doonaan yeeli lahaa oo arlada kharibi lahaa oo dadka kufriga ku khasbi lahaa walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin walaakina allaha ha yeeshee allah baa duu fadlin gallad iyo nicmayn u saaxiiba cala alcaalamiina caalamiinta uu nicmaynaayo oo ku galladaysanaayo tilka aayaatu allahi natluuha calayka bilxaq tilka taasi koraynta iyo sharafta badan lahoo xagga sharafta ku koraysaa walow sida kale ha u dhowaatee aayaatullaahi oo aayaadkii allaah ah natluhaa waa akhrinaynaa calayka korkaaga ama tilka taas yacnii xagga sharafta ku koraysaa aayaatullaahi oo aayaadkii allaah ah natluhaa waa akhrinaynaa calayka korkaagaannu ku akhriyaynaa nebi maxamedow calayhi asalaatu wasalaam waxaannu akhrinaynaa bilxaqi xaal aayaadku ay yihiin multabisatan bilxaqi xaq mid ku dheehan ay tahay aayaadku mid xaq ku dheehan xaalay tahay wa innaka adigu nebi maxamedow calayhi asalaatu wasalaam la min almursaliina kuwa la soo diray ee rasuullada abaad ka mid ahaatay allah taaluut ciidankii waa la baxay hoggaamintii ciidanka uu hoggaaminayey ayuu guda galay nimanka reer banu israa'iilna mulkigiisii waa qireen waana u hoggaansameen dabeed ciidamadii buu la baxay kadib markaa intaan ciidamadii aanu dagaalkii geyn ka hor ayuu wuxuu yidhi waa laydin jirrabayaa allah wuxuu idinku imtixaani doonaa webi webiga ruuxii markaa ka cabba oo biyaha markaa dee ka cabba igama mid aha imano raacayo ilama dagaalgelayo kaan biyahaas markaa aan cabbin aan biyaha dhadhaminba waa atbaacdaydu ka mid yihi allele waxaa laga soo reebayaa kuwa biyaha cabbaaya kii biyaha markaa hal mar darsaday gacanta marka dee haddaanu markaa aslanba biyaha dhadhamin iyo hadduu biyaha gacandarsi ka cabbay bes kuwaasi waa raacayaan waan la dagaalgelayaan laakiin kuwa amar diiddada sameeyey ee iyagu biyihii cabbay ee yidhi biyaha kama maarmi karo oo biyihii intay doonaan ka cabbay iyagu markaa waxa weeye igama mid aho atbaacdayda kama mid aha buuli markaa jirrabaadda caynkaasa waa sameeyey mufasiriinta qaarkood waxay kaloo yidhaahdeen ciidamada markuu la baxaayey wuxuu la baxay dad dhallinyaro ah waxaanu ku yidhi saddex nin ima raacayaan nin waxa weeye guri dhisanayey oo weli gurigii aan dhismihiisii dhammayn ima raacayo waa iga hadhayaan gurigiisaa iska dhisto ninkii gabadh guursaday oo weli aan la guri gelinna isaguna i raaci maayo isaguna ha iska hadho nin isaguna tijaaro ku jiray oo dabeed markaa xoolo isagoo tijaaraynaya oo ku baayac mushtaraynaya isaguna markaa yacni filanaya markaa tijaarada inuu ka macaasho isagana markaa waa iga hadhaya ima raacayo adigu saddex noocaasa qisada caynkaasa kolley nebi kale laga soo wariyey nebiga laga soo wariyey yacni qisadaas isagaa dagaalka hogaaminayay sida xadiiska bukhaariga ku soo aroortay qise uu nebigu ka waramaa jiraa nebi nebiyadii reer banu israa'iil ka midii inuu markaa doonay inuu ciidanka dagaal geliyo dabeedna uu yidhi saddexdaa nin ha iga hadhaan miyanu iraa'in waayo saddexa mid walba waxaa looga baqayaa inuu dagaalka ka soo cararo wax dambe xaganaya ya niyadiisu waa qaybsantaho xaggaa dambay ku maqan tahay markaa sidaas aawadeed ciidanka inuu jabiyaa laga baqayaa niyadiisii dagaalka keliya uma faaruq uma aha oo uma madax bannaana niyadiisii baa qaybsanoo xagga dambe jirtaa xaggaa dambe aanu u hanqaltaagay marka saaxibuulqisa waxaa xadiisku tilmaamayaa inuu ciidanka nebigu dagaal geliyey laakiin xadiiska bukhaarigu nebiga ma magacaabin laakiin riwaayo kale oo culamada qaarkood ay ku weeyeen oo saxiixiyeen baa soo aroortay inuu yuushac uu ahaa nebi yuushac inuu ahaa waana nebigii qoraxda loo xabisay magaaladii markuu doonaayo inuu qabsado baytulmaqdis inay ahayd baan u filayaaye markuu doonayo magaalada inuu qabsado dagaalkii oo socdaa ayaa casar jimce ayay noqotay qoraxdii baa gabaabsi noqotay ciidankiina weli waxa weeye magaaladii ma qabsan wuxuu ka baqay in qoraxdu ka dhacdo iyagaan qabsan inay qoraxdu ka dhacdu ka baqan hadday qoraxdu ka dhacdona sabti baa soo gelayso reer banu israa'iil wax camal iyo shaqo ah sabtida looma ogola dabeedna nebigaasi waxau yidhi waa yuushace innaki ma'muuratun wa ana ma'muurun qoraxduu la hadlo wuxuu yidhi adiguna waa lagu amray anna waa lay amray inuu ku xabisaan ilaahay ka baryaya inta aan ka faaruqayo yacni nimankan yacni markaa gaalada ay meesha haysta qoraxdiiba halkii lagu xabisay ilaa inta dagaal ku dhammaanayo qoraxduna casar gaaban bay ahayd markaa markii nimankii la jebiyey oo meeshii laga qabsaday dabadeed bay qoraxdii dhacday haata xadiisku markaa sheegaya lam tuxbas ishamsu ila liyuushac inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuushac mooye cid kale looma xabisin calaa kulli xaal markaa daaluut isagaa ciidanka hoggaaminayey nebina ma ahayn ee melik buu ahaa marka qisadan iyo qisadaasi waa kala duwan yihin haddii loo helo yacni daliil yacni sheegaya isaguna inuu yidhi sida nebigaasi yidhi si la mida waa la aqbalayaa laakiin haddii aan wax daliila loo helin wax daliila uma hayne waxay noqonaysaa inaan tafaasiisha aynaan gelayn oo aynaan iska goynayn saa iyo saa inuu yidhi taasna saa weeye allah wuxuu inoo sheegayaa nimankii biyaha ka cabbay webiga iyagii markiiba waa daciifeenoo waxay yidhaahdeen laa taaqata lana alyowma bijaaluuta wa junuudih wax awoodiyo karaana uma lihin maanta jaaluut iyo ciidamadiis marka miyay la tallaabeen mise lamay tallaabin laba qowl baa ku jira bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin markii hore waa la tallaabeen laakiin markii dambay markaysaga dee ka daciifeenoo markaysaga markaa ay ka hadheen markay yidhahdeen laa taaqata lana alyowma bijaaluuta wa junuudihi markaasay ka hadheen bacdu ahlicilmina waxay leeyihin mabay tallaabine markii la tallaabayeyba iyagu waxay yidhahdeen laa taaqata lana alyowma bijaaluuta wa junuudihi waana sidaad mooddo inay u dhowdahay oo daahirku u dhow yahay falamaa jaawaza huwa waladiina aamanuu macahu qaaluu marka kuwan odhanaya waa kuwii markaa biyaha cabbay weeyaan culamada qaar odhanaya kuwii tallaabay lafteeda yacni laba goor bay kala hadheen oo marna waxaa ku hadheen biyihii marna waxay ku hadheen markii laysu muuqday bay qolo kalena hadhay bacdu ahlicilmi oo saa odhanayaana waa jiraan wale qoladii horena biyihii bay ku hadheen markii biyaha lagu jirrabay qolo labaadna markii cadowgii laysu muuqday oo yani marka ayay iyaguna hadheen oo yidhahdeen laa taaqata lana alyowma bijaaluuta wa junuudi marka kuwii marka mu'miniinta ahaa ee muuqiniinta ahaa ayaa iyagu markaa waxaway sugnaaday dabeedna waxay yidhaahdeen kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiiratan biidni illaah waxay rajaynayaan nasriga ilaahay waana sabrayaan waa adkaysanayaan wallaahu maca asaabiriin allahna wuxuu la jiraa oo kaalmaynayaa oo u gargaarayaa saabiriinta sabraysa markii laysu soo banbaxayna allah bay baryeen waxaa laga qaadanayaa dagaalka gaalada lala diriraayo yacni baryada markaa in lagu dadaalo allah la baryaayo ayaa laga qaadanaya oo allah sabaat iyo sabir laga baryo iyo nasri qaaluu rabbana afriq calayna sabran wa habbit aqdaamana wainsurna cala alqawmi alkaafiriin yacni awoodda yacni markaa in la iscajabiye ma aha in la yidhaahdo waxa ku luqluqan mayno oo marka waxa weeye qofku ay dadku markaa awooddooda tala saartaan ama awooddooda marka ay jalleecaan cadowga ay yaraystaan yacni ta noocaasa maaha ee waa inay marka waxa weyaan yani markaa sabraan waa inay ogaadaan nasriga in ilaahay hayo allahna waa inay u tadarucaan oo baryaan saas aawadeed baa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yowma badrin yani waxa weeye allah buu baryaayey waana tadarucay ya yani isagoo isdullaynaya oo allah u tadarucaya oo gacmaha sare u taagaaya ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam allah baryay oo ducada ku celcelinayy oo ku ilxaaxinay oo tadarucay siduu u tadarucaya go'iisa uu ka dhacay markaasuu lahaa ilaahay oo haddaad markaysaa intani ay yani halaagsanto dib lagu caabudi maayo haakada yani nasrigana ilaahay waa siiyey jamacan markaa la socday jaaluud tiradoodu ma badnayn waxaa ku soo aroortay xadiiska bukhaariga inuu bara odhanaayo kunna asxaaba muxamadin صلى الله alayh wasalam nataxadasu أن عدة أصحاب بدر على ciddati أصحاب طالوت aladiina jaawazuu macahu annahra walam يجاوز macahu ila mu'minun bidcata cashara wa alaasumia bukhaari baa soo weriye bara wuxuu odhanayaa haddaannu saxaabada nebiga nahay waxaannu ku sheekaysan jiray in tirada asxaabu badrin beder ka qayb gashay asxaabu asxaabtii taaluut ee yani markaa taaluut la socotay tiradood inay tiradeeda markaa la ekaayeen tiradii reer beder iyo tiradii asxaabu taaluut inay isla ekaayeen alladiina jaawazuu macahu nahra kuwaasoo markaa webiga kala tallaabay walam yujaawis macahu ila mu'min lamana tallaabin cid muumina mooyaane cid kale tiradu markaa waxay ahayd saddex boqol iyo iyo dhowr iyo toban ahayd reer badarna intaasay leekaayeen saxaabadii nabiga la socotayna calayhi salaatu wasalaam saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay iguna ahaayen waxaa laga qaadanayaa nasriga inuu allah hayo wama nasru ila min cindi illaah nasrigu allah agtiisa mooyaane cid kale agtood kama ahaan allah agtiisunbuu ka ahaaday cidduu allah u gargaaro ayuunbaa guusha helaysaa in tansuru allaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum in tansuru allah haddaa allah u gargaartaan yansurkum allah waa idin hilinaya waa idin gargaaraya gommadihiin iyo addimadiinnana waa sugaya waxaa laga qaadanayaa jamaca badan ee gaalada inaan markaa farabadnidooda looga baqin ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa inaan markaa la ys odhan nasrigu kasrada ayuunbuu weheliyaa oo farabadnaanshaha ayuunbuu weheliyaa inaan la is odhan ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa inaan la iscajabin oo aan la is odhan waxa weeye marba haddaa muuminiin tihiin idinkuunbaa guulaysanaya ansaar la is odhan oo waxba marka kuma luqluqanaysaanba ee rabbi loo tadarruco allaha la baryo allah gargaarkiiyo baryada la weydiisto yacni allahna laysu dulleeyo loo tadaruco taasaa laga qaadanaya taa macnaheedu ma aha in asbaabta laga tegaayo ee asbaabta waa la qaadanayaa sharciguna waa amray sharciga waa laynagu amray waacidduu lahum ma istatactum min quwati wa min ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum umana daliil ahaa inaan markaa dagaalku qudro inayna shardi u ahayn markaa uma daliil aha o kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kaiiratan biidn illaah qudro looma shardiyo lagama qaadanayo waayo dee adilada sharcigaa in la jamciyo ayaa markaa yani markaa habboon adilada la sukaa aladila asharciya laakiin oo ruuxu inuu tawaakul markaa la yimaado oo dadku ay tawaakul la yimaadaan oo asbaabtii laga tago yani markaa sax ma noqonayso qudro waa la shardiyaa laakiin shardi ma aha inay qudradu musaawiye la tahay awoodda gaaladu leeyihiin inay u dhiganto oo markaysaa markaa ay la siman tahay shardi maaha laakiin eh, nooc qudraa waa in la helaa oo danniga ay khaalib ku noqonayso haddii intaas marka waxa weye lagu qaabilo oo laga horgeeyo oo tadaruci iyo baryada iyo markaa gargaar weydiisadkana lagu daro yacni laga guulaysanayo in laga guulaysanayo yani nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam yowma badrin yani marka waxa weeye ilaaba ilaa sugnaada ee saxaabadu tala weydiinaya ashiiruu calaya ayuha annaas ma odhan ilaaba ilaa markaysa marka waxa weeye si kastaba ha u dhacdee waa in marka waxa weeye halkaa ayn ku sugnaano ee wuxuu lahaa ashiiruu calaya ayuha annaas ii tilmaamo ila taliya markaasaa tirada la rogrogayo haakada ghaswatu mu'ta markay dhacday jamaca gaaladu aad iyo aad buu u fara badnaa saddexdii saxaabiya nebigu cayimay calayhi salaatu wasalaam ee uu amiir inuu noqonayo ciidanka uu cayimay hebel baa idin amiira haddii isaga la asiibo hebel baa idin amiira haddii la asiibo hebel baa idin amiira saddexdiiba waa la dilay khaalid ibnu waliid ayaa markaa imaaradii yacni qaatay oo ku qaatay heshiiska marka waxa weeye saxaabadii meesha joogtay inay ku heshiiyeen inuu isagu talada la wareego waayo amar in nebiga laga sugo calayhi salaatu wasalaam madiino intuu ka soo amraayo dee waxbaa kala dhacay xaratu daruuray ahayd xaratu diraar lama sugi karayo laakiin wuxuu ku qaatay talada biistilaax man xadar ciddii joogtay heshiiskooda iyo oggolaanshahooda ayuu ku qaaday talada ou calanka la wareegay kadib muxuu gudagalay khaalid ibnu wariid si uu marka waxa weeye cadowgii u cabsi geliyo dabeedna marka waxa weeye muslimiintii uga soo badbaadiyo maadaama gurmadadii iska soo daba dhaceen oo gaaladii aad u fara badan yihiin si ayna intaa meesha ugu wada layn oo ugu sukuumin ayuu marka waxa weye wuxuu sameeyey farsamo uu ku cabsi gelinaayo oo moodsiinayo in gurmad u yimi oo yidhi marka waxaa qaar marka waxaa taga fardaha soo eriya qaarna xaggan ha ka soo eriyaan markiisa marka waa isdaba maraan kuwa midigta jooga bidixda ha tagaan kuwa bidixda joogaana midigta ha tagaan qaarna markiisa marka waa intay xaggaa u cararaan hadhowna markaysa marka waxaan ha soo ordaan fardaha soo eriyaan boorku markuu markaa meesha isla wada kaco waa nimankii gurmad baa u yimi waa baqayaan markuu moodsiiyey gurmad kale inuu u yimi ayuu ciidanka ka soo sabata saaray meesha nebigu kuma dhaleecayna waa ku ammaanay akhadahaa sayfun min suyuuf illaahi sallahu cala almushrikiin ya seef seefaha ilaahay ka mida oo ilaahay mushrikiinta uu galka uga saaray ayaa marka waxa weye taladii qabtay marka badbaadinta la soo badbaadinayaa ciidanka marka jumuucdii ay fara badnaayeen waxay ahayd cayn alxikma caqliga iyo sharciga iyo xikmaduba siday keensanaysay ah eh? lama odhan marka waxa weeye ilaaba ilaa sugnaada ilaa inta markaysaga ka ugu dambeeya laydinka dilaayo yani marka lama odhan allah waxau yidhi falamaa fasala taaluutu biljunuudi qaala ina allaha mubtaliikum binahar falammaa fasala markuu baxay kharaja taaluutu taaluut baxay biljunuudi ciidamadii la baxay min beyt almaqdisi ama min beyt almuqadasi labadaba loo dabdiya bayt beytulmaqdis uu ka baxay wa kaana alxaru shadiidan waxaanu ahaa kulku mid aad u daran wa talabuu minhu almaa waxaynay ka dooneen biyo ay ka dooneen biyaanu aanu doonaynaa bay yidhahdeen qaola ina allaha mubtaliikum binahar yacni aad baa loo harraaday qaala waxau yidhi taaluut ina allaha allah mubtaliikum waa idin imtixaanayaa mukhtabirukum waa idin imtixaanayaa binahar yacni webi ama durdur ayuu idinku imtixaanaya liyadhara almutiicu minkum waalcaasi si u muuqdo almutiicu minkum ka mutiica idinka idinka mida iyo waalcaasi kiina ahi ka cisyaanka samaynaya iyo ka taacada la imanaya si ay u kala muuqdaan wa huwa webigaasi bayna alurdunni wa filastiin urdun iyo falastiin buu udhexeeyey filastiin iyo falastiin fa'da in la kordhigo iyo in la hoos dhigo labada waa jiraan waalkasru afsax in la hoos dhigo oo filastiin la yidhaahdo baana fasaaxo badan laakiin hadda markaa isticmaalka dadka waxa u badan saasay sheegeen culamada luqadu laakiin hadda isticmaalka dadka waxa u badan infada kordhigaan alurdunni baana la odhan jiray nuunka waa la shadi jiray laakiin hadda urdun baa la iska yidhahdaa waa urdunta la yaqaan marka webi halkaa ku yaalla weeye culamada qaar waxay yidhahan nahru shariicati baa la yidhahdaa faman shariba minhu ku kastoo webigaa ka cabbaa ay min maa'ih biyihiisa wax ka mida eh, cabbaa falaysa minii aniga igama mid aha ay min atbaacii dadka iraacaya kama mid aha marka waxay noqonayaan cusaad inay yihiin bacdu ahlicilmi oo yidhi waa jiraan yacni waxa weye falaysa minii waxaa laga tilmaamaya inay gaalo yihiin mufasiriinta qaar baa saa maray laakiin qowlkaasi jayid maaha waayo amardiidadan inay sameeyaan milladda inay kaga baxayeen ma marka cusaad inay noqonayeen macaasiyiin ay noqonayeen baa saxan sida mufasiriinta qaarkood ay tilmaameen oo qurdubiga iyo ibnu kasiirkuba ka mid yihiin falaysa minii aniga igama mid aha ay falaysa min atbaacii atbaacdayda ee raacaysaa igama mid aha waman lam yacamhu kii aan dhadhamin yaduqhu aan dhadhamin fainahu minii anigu iga mid yahay bimacnaa atbaacdaydu ka mid yahay ilaa man mid gacan darsaday mooyaane urfatan yani markaa gacan darsi biyadihi gacantiisa markaa darsaday arfatan bilfatxi hal mar gacanta la darsado waa masdaru mara mar baa laga tilmaamaya bacdu ahlicilmi oo yidhi karfatan iyo gurfatan hadda bimacna waaxid baa loo jeedaa sidaa marayna waa jiraan bacdu yidhi waxa weye karfatan waxaa loo jeedaa gacan keliya markuu darsado gurfatanna waxaa loo jeedaa waa laba qiraa'o sabciye markuu labada gacmoodba labada kafba darsado laakiin waxa weeye nadar baa ku sugan waxaa kaloo la yidhi kharfa marka la yidhaahdo marka keliya loo jeedaa khurfa marka la yidhaahdana ashay almukhtaraf baa loo jeedaa yacni waxa weye shayga gacanta la darsanayo saas waa sida asal ahaan ay tahay laakiin hadda muraadka looga jeedaa inay isku macno tahay baa fiican awjuhdaas waxa weye dhammaan mufasiriinta qaar baa tilmaamay faktafaa biha marka bilfatxi wadammi wuxuu u jeedaa keynka kordhigiisa iyo godaalkiisa labadii qiraa'o ku ishaaraya waa laba qiraao sabci ah laba qiraa'o oo sabi ah waxaa yidhaha xajaaj ba wuxuu maqlay mid akhrinaya ilaa man iqhtarafa kharfatan biyadi markaasuu ku inkiray carabigana dee aad buu u yaqaanay qur-aankana dee macalli qur-aan buu ahaa dee yani xaafid ahoo oo yani macallin aan buu markii horeba kasoo ka soo bilaabay ya macallin qur'aanku de hadduu fasahaado wax la mida ma jiro laakiin de hadduu wanaagsan yahay dadku ugu khayr badan yahi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama lakiin hadduu kharibmo yani dadka wada dhaafaya ya kii cali dilayba macallin qur'aan buu de ahaa cabdiraxmaan ibn muljam qur-aan bu ahaa lakin waa qur-aan kharibaydi cumar baa madiine ka diraaya wuxuu u dirayaa masar cabdiraxmaan ibn muljam markuu u diro ayuu wuxuu la dardaarmaya camr bnu caas uu leeyahy masjidka meel u dhow deji cabdiraxmaan si dadku qur-aanka uga faa'idaystaan ya bal qadarka uu ku lahaa cumar agtiisa e min madiina ilaa misra oo waalidii masar lagala dardaarmay marka dee carabigana khatar buu ku ahaa xajaaj markaasuu ku yihi karfatan miyay carabiga ku sugan tahay shaahid carabiga la kaalay isagu ma muqan markaa qiraa'ada haddaad keeni weydo ya adaa ka sheekayn doona ninkiibaa dee markaysa marka xajaaj baa u hanjabay halkiibuu markaysa marka dabeedna dee wareegaalaysay isagoo aada aad markaysa markaa u kurbaysan markaasuu dabeedna beyt shiciruu maqlay beytkii hadda maba haye beyt shicira mid ku gabyeeyo oo ay ku jirto kharfatan ay ku jirto markaasuu weydiiye markaasuu xajaaj dhibay ya ninkiio faraxsanoo beytka arinay markaasuu ma beytkaa ku farxaa mise dhimashada xajaaj baan ku farxaa ila man iqtarafa gurfatan biyadih faktafaa biha waa ku kaaftoomay walam yazidhu calayha kama kordhin fainahu minii oo dee faktafaa biha uu ku kaaftoomay gacan darsigaas walam yazidhu calayha aan ka kordhin fainahu minii isaguna iga mid buu yahay bimanaa atbaacdaydu ka mid yahay istinaguna mutail fasharibuu min fasharibuu waa cabeen minhu webiga xaggiisii bay ka cabbeen lamaa waafawhu bikasra lamaa waafawhu markay yimaadeen fada waa la kordhigaya waafaytu lqawma muwaafaatan aataytuhum lamaa waafawhu markay yimaadeen webigii bay ka cabbeen bikasratin si fara badan bay uga cabbeen si aada kumay kaaftoomin gacandarsiga keliya ilaa qaliilan minhum in yaroo iyaga ka mida mooyaane faqtasaluu cala algarfa gacandarsigii bay ku kaaftoomeen iyagu ruya waxaa la soo wariyey buu ihi annahaa kafathum inay ku fillaatay gacandarsigii lishurbihim cabbitaankoodii iyaga ay cabbayeen wa dawaabihim iyo daabadahay wateen gaadiidkay wateen cabbitaankoodii intaba way ugu fillaatay waa barakada itibaaca hadday sugnaato hadday sugnaato waa min barakati litibaac raacista sharciga la raaco barakada ay leedahay wa kaanuu alaaa miatin wa bidcata cashara rajulan waxaynay ahaayeen asxaabu taaluut saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin bay ahaayeen falamaa jaawazahu markuu ka gudbay webigii damiirka haadu wuxuu noqonayaa webiga huwa isaga taaluut ka gudbay wuxuu damiirka munfasilka u keenay oo uu soo celiyey si ugu cadfo waaladiina aamanuu huwa isaguu ka gudbay waaladiina kuwiina ay ka gudbeen aamanuu rumeeyey macahu la jirkiisa ay ka gudbeen ama xaalayla jirkiisa ahaadeen wa hum aladiina iqtasaruu cala algarfa waana kuwii ku kaaftoomay gacan darsi keliya ah hal mar ah qaaluu waxay yidhaahdeen ay aladiina sharibuu kuwii cabbay waxay yidhaahdeen ee biyaha dee aadka u cabbay laa taaqata lana alyowma bijaaluuta wa junuudihi laa taaqata lana alyowma wax awoodi maanta nooguma sugnaan iyo xoogii nooguma sugnaan bijaaluuta jaaluuta nooguma sugnaan quwata daaqata waxay la macnatay quwata ay laa quwata lana baa macnuhu dhacay wax awoodiya karaana uma lihin alyowma maantadan waa cahdi xuduuri ah ashur bijaaluuta jaaluuta iyo wa junuudihi ciidamadiisa biqitaalihim ay biqitaali jaaluuta wa junuudihi mudaaf baa qadaran min baabi xadfi mudaaf biqitaali jaaluuta dagaalka daaluut lala diriraayo wa junuudihi ciidamadiisa lala diriraayo wax awooda uma lihin ay biqitaalihim wuxuu ku ishaarayaa mudaafkii in la xadfay wa jabunuu waana baqeen waa fuleeyoobeen ba'du waa godantah walam yujaawizuuhu kamay gudbinoo kamay tallaabin webigii markaasay sidaa yidhahdeen waa sida fiican qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen yadunnuuna ila bacdi baa odhanaya waa ka gudbeen oo markay ka gudbeen dabadeed bay mar dambe hadalkan odhanayaan qowl kale odhanaya dee tamiiz e, kalu ahaa odhanayaana waa jiraan laakiin sidan baa fiican qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen yadunnuuna ay yuuqinuuna yaqiinsanaa wa malaynayeen odhan mayside ee bacsiga in la maleeya kuma fillee waxaa loo jeedaa si yaqiinoo hubaala kuwii u rumaynaaye u caqiidaysnaa annahum mulaaqu llaahi inay allah la kulmayaan yacnii e, yaqiinsanaa oo hubaan u rumaysnaa bilbaci bacsi kula kulmayaan soo saaris la soo saaro wa hum aladiina jaawazuuhu waa kuwii ka tallaabay webiga ka gudbay kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiira kam khabariyatun khabariya weeye khabar loo nisbeeyey kamtaa waxay noqotaa marna istifaamiya oo su'aal baa looga jeedaa marna khabariya loo jeedaa ya carabi ahaan baa labada markaa mid walba loo isticmaalaa marna waxaa laga tilmaamayaa inay istifhaamto istifhaamiya weeye oo tira wax lagu weydiiya cadadka kam imisa ayaa la yidhahdaa ama imisay ahayd hmm. marna khabariya loo isticmaalo kasiir bay la macno tahay marka hadda khabariya loo jeedaa su'aal loogama jeedo kam min fi'atin ay kasiirun min fi'atin in badan oo koox ah marka waxa weye min fi'atin waa lagu tamyiizay waa lagu caddeeyey mintu waa bayaaninaysaa khabariyatun khabar mid loo nisbeeyey weeye bimacnaa kaiirun bay la macno tahay waa yani ma halkay oolayso bimacnaa kaiirin bay noqon lahayde hadda waxa weeye markaysa markaa waxaynu ku xikaayoonaynaa kaannahu markaysaa meesha kam ay taalo ama bimacnaa kaiirin aad tidhahda cala alicraab kaiirun in fara badanoo min fiatin koox ah jamaacatin fiadu koox bay la macno tahay ya jamaacatin bay la macno tahay kooxdaasoo qaliilatin yar halabat waxay ka qaalib noqoto ka gacan sarraysay jumladan eh, ficliyada baa noqonaysaa yani tasuddu masada alkhabar halabat waxay ka qaalib noqotay fi'atan koox kasiiratan fara badan biidni illaahi ilahay idankiisa ayay kaga qaalib noqotay ama xaalay ilahay idankiisa ku dheehan tahay ama bisababi idni illaah ay biiraadatihi doonista ilaahay idniga kii qadarigaa baa loo jeedaa wallahu allah maca asaabiriina kuwa sabraaya la jirkoodu ahaaday wuxuu kula mac ahaaday bilcawni wannasri kaalmada iyo u uhiilinta waa maciya khaasoo nasri iyo icaanay tilmaamaysa walammaa barazuu markay soo u soo baxeen oo usoo muuqdeen lijaaluuta jaaluut iyo wa junuudihi ciidamadiisa soo muuqdeen ay daharuu liqitaalihim ay u soo baxeen dirirtooda iyo dagaalkooda wa tasaafuu ay isisafeen ya qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow afriq nagu shub usbub nagu shub nagu afrig calaynaa korkayaga sabran sabir wathabbit aqdaamana ilaahayow sug gommadahayaga addimadayadana sug waxaad ku sugtaa bitaqwiyati quluubina qalbiyadeeda inaad xoojiso cala aljihaadi jihaadka aad ku xoojiso usbub ba'du waa gudanti waa baaburaddawey urdud oo kale la macnata aa mudaacafkii mucadaha ah afriq calayna ay usbib calaynaa sabran sabir nagu shub sabran waa mafcuulkii mafcuul bihi wa habbit aqdaamana addimadayadana sug gomadaha yaga sug bitaqwiyati quluubina qalbiyada inaad xoojiso ku sug cala aljihaadi jihaadka ku xoojiso qalbigu hadduu sugmo addinkuna waa sugmaya ala ina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh waansurna ilaahay ou noo hiiliyo noo gargaar cala alqawmi alkaafiriin duulka gaalada ilaahu nooga higi fahazamuuhum way jabiyeen ay kasaruuhum biidni illaahi ilahay idankiisaay ku jabiyeen biiraadatii doonistiisa ayay ku jabiyeen wa qatala daawuudu daawuudna waa dilay wa kaana fii caskari taaluut ciidanka taaluut baanu ku jiray jaaluuta jaaluut ayuu dilay waa hogaamiyihii gaalada hogaaminayay wa aataahu allah waa siiyey ay daawuuda daawuud wuxuu siiyey haad wuxuu u noqonayaa almulka mulkiga ayuu siiyey wa aataahu allaahu allah wuxuu siiyey daawuud almulka mulki boqornimuu siiyey fii bani israaiila reer banu israa'iil inuu boqor u yahay mar danbaa la siin doonaa walxikmata xikmana waa siiyey ay nubuwata nebinimuu siiyey xikmada hadda nebinimaa loo jeedaa sunnada marka lagu fasirayo waa markay kitaab ku cadfan tahay ama aayaad ku cadfan tahay baa sunno lagu fasiraa laakiin haddii aanay ku cadfanayn macaani kale lagu fasiro ama cilmi naafica ah lagu fasiro ama marka nubuwaha lagu fasiro wahaakada bacda mowti shamwiila wa taaluut markii shamwiil iyo taaluut ay dhinteen dabadeed horuu inagu soo sheegay nebiga in shamwiil la odhan jiray laakiin inagu daliil uma hayno in nebiga shamwiil la odhan jiray wax daliil uma hayno ambiyada ilahay o dhan waa rumayna nebi reer banu israa'iil ka mida oo nebiyadoodii ka mida baa qisadani ku timi oo taaluutna marka waxa weeye markaa yani markaa ka yeelaayo boqor ka yeelaayo biamri illaah walam yajtamicaa may kulmin nubuwada iyo mulkigu liaxadin cid umay kulmin qablahu daawuud ka horraysa umay kulmin laakiin daawuud ilaahay wuxuu u kulmiyey nebinimo iyo mulki buu u kulmiyey awalna waxay ahaan jirtay reer banu israa'iil labadaas inayna kulmin boqortooyaduna ay markaa qolyo kale noqdaan nubuwaduna qolyo ay noqdaan yacnii nubuwada iyo mulkigu kala baxsanaado wa callamahu mimaa yashaa allah waa baray daawuud wuxuu mimaa yashaau wuxuu doonay inuu baro ayuu baray ka sancati duruuc sida dircyada dagaalka ee birta ah inuu sameeyo oo kale waxaa loo jilciyey xadiidka wa alanna lahu lxadiid marka dabeedna biraha wuxuu u laalaabi jiray sida marka waxa weeye yacni markaa kimista markay xashayaan dumarku siday u laalaabaan oo kale sidaasoo kale ayaa loogu sakhiray u laalaabayay xadiidka markaasuu siduu doono ka dhigayo u qalloocini markaasayna marka waaani waxba eh, ku adkaanin mm. wa lahu lxadiid wa mantiqi tayr wuxuu kaloo baray hadalka shimbiraha inuu fahmo codka shimbiraha inuu fahmo baray ay wa fahmi mantiqi tayr marka shimbiruhu waxay ku hadlayaan buu garanay dirciyada dagaalka sida loo sameeyana waa garanay wacallamnaahu sancata labuusin lakum lituxsinakum min ba'sikum walowlaa dafcu llaahi annaasa difaaca allah ku daafacayo dadka haddaanu ahaan lahayn bacdahum qaarkood ku daafacayo bedelu bacdin min annaas waa bedelu bacdi naas laga bedelaayo oo bacdahum waxaa laga bedelayaa annaasa laga bedelaya ka bedelo bacdahum dadka qaarkood inuu ku daafacaa haddaynay ahaan lahayn bibacdin bar kale ay bibacdihim barkooda kale inuu ku daafaco tanwiintu waxay tahay waa ciwadun yani marka mudaaf ilayhigii bay marka ciwad ka tahay yacni bar kale oo dadka ka mid a inuu ku daafaca haddaynay ahaan lahayn mawjuudun mid jirta haddayna ahaan lahayn way jirtaayo waa isku daafacayaaye oo muminiintu ilahay ku daafacaya gaalada oo ka horgeynaya oo ku kibir jabinaya la arladu waa kharrimi lahayd oo fasahaadi lahayd waxay ku kharimi lahayd oo ku fasahaadi lahayd bikhalabati lmushrikiin gaaladu inay haalib noqdaan wa qatli lmuslimiin iyo muslimiinta in la laayo wa takhriib ilmasaajid iyo masaajidda in la kharibo oo la baabi'iyo oo la kharibo ya meelaha qaarkoodoo gaaladu ay qabsadeen dee waxa weye masaajiddii waa kharibeen siday doonaan bay ka dhigeen isticmaalku markuu qabsanayey marka waxa masar basi saamiciyadu fardaha ku xariiyey oo xero fardooduu ka dhigay xero fardood ya ayuu ka dhigay walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin haya shaa allah waa mid gallad iyo nicmayn u saaxiiba cala alcaalamiina caalamiinta uu ku galladaysanaayo o u nicmaynaayo fadafaca bacdahum bibacdin markaasuu qaarkoodba qaarka kale ku daafacay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk